بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله فأما إذا كانت جملة الجواب جملada jawaabka ah haddii ay noqoto ficluhaa jumlada jawaabka ah ficilkeedu maadin hadduu maadin noqdo ficilkaas maadiga ahoo khaalin can ilfaa'i fa ka maran naxwu in qaama zaydun qaama camrun qaama zaydun waa jumlo dhacday shardi jumlada shardiyada ah qaama camrunna waa jumlo dhacday jawaabu shardi qaama camruntan oo jawaabu shardiga ah fa ma wadato famaxallu ljasmi jasmaha booskiisa fi ljawaabi maxkuumun bihi waxaa loo xukmiyey lilficli waxdahu ficilka keligiis qaama camrun oo isla socota fii maxalli jasmi la dhihi maayo marba hadday fa' ka maran tahay wa huwa qaama waana qaamo keligeed laa liljumlati biasriha jumlada gebi ahaanteed ma aha waxa la jasminaa wa huwa qaama wa faaciluhu jumlada uu kuu sheegana waa qaama iyo faacilkeeda mu'alifku wuxuu leeyahay jawaabka hadduu jumlo noqdo jumladaas oo ficiliye ah ficilkeeduna maadi uu yahay jumladaas ficilka iyo faacilka ka kooban fii maxalli jasmin la dhihi maayo marba haddii fa'da ay ka maran tahay waxaa jasmaha qaadana waa ficilka keliya waxaa leedahay haddaba in qaama zaydun qaama camrun qaama camrun ficilka maadi keliyaha fii maxalli jasmin jawaabu shardi ah ee qaama camrun oo wada socota fii maxalli jasmin jawaabu shardi la dhihi maayo wakadaa wa wakalqowli fii ficli اljawaab sida aan ku soo sheegnay jawaabka ficilkiisa alqowlu fii ficli shardi ayaa ficlu shardigana isna la dhahaa oo ah ina aljasma maxkuumun bihi jasmaha waxaa loo xukmiyey lilficli waxdahu ficilka keligiis laa liljumlati biasrihaa ee jumlada gebi ahaanteed ma aha haddaba in waa xarfu shardin jaazim yejzimu ficlayni alawalu ficlu shardin wahaani jawaabuhu wajazaa'uhu mabniyun cala sukuun laa maxla lahu min alacraab ilan waa xarafe qaama ficlu maadin mabniyu calى اlfatxi fii maxali jasmin ficlu shardi zayduna waa faacilkiisa qaama camrun qaama waa ficlu maadin mabniyu calى اlfatxi fii maxali jasmin jawaabu shard camruna waa faacilkiisa waxaa la jasminaa waa labada ficil ee maadiga ah ficlu shardiga iyo jawaabu shardiga lianna adaata shardi maxaa yeele shardiga ah adaadkiisa oo in ah innamaa tacmalu fii shay-ayni laba shay bay ku camal fashaa lafdan xagga lafdiga aw maxallan ama xagga maxalka goorma ayay lafdi noqone haddii ficil mudaaric uu noqdo lafdan aw maxallanna haddii maadi uu noqdo falamaa camilat fii maxalli اlficlayni labada ficil markii ay ku camal fashay maxalkooda ilaan waa mabniye laba ficil oo maadi ah ayay intii ku camal fashay xagga maxalka lam yabqa lahaa addaadkii shardiga uma baaqi noqonin tasallutun ku dirmid calaa maxalli اljumlati jumlada maxalkeeda ay ku diranto biasriha gebi ahaanteeda haddii labadii ficil ay maxalka ka jasmiday uma dhaadhici karto jumlada oo dhan inay maxalka ka jasmido ilan labadii sheeyoo ay lahayd way qaadatay wax u haray ma laha walihaadaa sidaas daraaddeed taquulu waxaad leedahay idaa catafta calayhi ay calaa ficli shardi almaadi ficilka oo ficlu shardiga ah oo maadiga ah ficlan haddaa ku soo cadafto ficilkaasoo mudaarican oo mudaaric ah in qaama ficilkaas qaamo ah waa ficlu shardigiisoo ma aha haddaa wax ku soo cadafto waxa ku soo cadfeen uu mudaaric yahay wa ta'ahara canhumaa labada ficilna macmuulun macmuuluu dib dhaco in qaama haddii ficil mudaaric aad ku cadafto ficilkaas maadiga ah oo ficlu shardiga ah iyo midkan mudaaric ah oo aad ku cadaftayna macmuul uu ka dambeeyo masaladii marka maxay noqotay tanaasuc wa ta'ahara canhumaa labadii ficil waa labadee ficilkii maadiga ahaa oo ficlu shardiga ahaa iyo kaa ku soo cadaftay oo mudaarica ahaa macmuulun macmuul hadduu ka dib dhaco wa acmalta alficla alwala ficilka hore na aad camal siido kee la camal siiyey ficilkii maadiga ahaa oo shardiga ahaa haddaad camal siido wahuwa almaadi waa maadiga fi lmutanaasaci fiihi macmuulka la isku haystana aad ku camal siida asaga ilaan isim dambe oo la isku haystaa labadooda ka dambeeya ficilka maadiga ahna wuu rabaa oo ficlu shardiga ah mudaarica lagu soo cadfayna wuu rabaa mid kastoo labadooda ka mida ah wuxuu rabaa inuu ku camal falo wuxuu leeyahay kan hore ayaad ku camal siine wa madhabu ahli lkuufa madhabka reer kuufa wuxuu ah kan hore in la camal siiyo soo ma ahayn qolada reer basrana waxay lahaayeen midka dambaa la camal siina liqurbihi reer kuufana waxay lahaayeen kan horaa la camal siina lisabqihi soo ma ahayn naxwu tusaale ahaan in qaama wayaqcud akhawaaka qaama camrun miaalkii waa kanaa intaani waa shardiya qaamana waa ficilu shardigii oo waa ficil maadi ah wayaqcud waawdan waa xarfu cadaf yaqcudna waa ficil mudaaric oo lagu cadfay ficilka qaamo ah oo ficlu ah ayaa lagu cadfay akhawaakana waa isimkii mutanaasacu fiihiga ahaa oo mid kasta oo labadooda ka mida uu rabay inuu ku camal falo qaamana waxay leedahay anaa ku camalfalaho waxaan ka dhiganaa faacilkeeda yaqcudna waxay leedahay anaa ku camalfalaho waxaan ka dhiganaa faacil ah. ma saasaa kuu qoran in qaama wayaqcudaa akhawaaka waa sax sidaasuu sax ku yahay in qaama hadduu istaago wayaqcudaa akhawaaka qaama camrun camar waa istaagaa qaamada hore waa ficilkii maadi oo ficlu shardiga ahaa wawdan waa xarfu cadaf yaqcudaa waa ficil mudaaric oo qaamada lagu cadfay akhawaakana waa ka dambaydaa haddaba akhawaaka waxaa macmuul looga dhigaa midka hore oo qaamo ah ficilka dambe oo mudaarica ahna wuxuu u baahan yahay damiir ahaan baa loo siinaa oo aliftaasaa faacil looga dhigay haddaba akhawaaka waa faacilun liqaama qaamadaas hore ayay faacilu tahay fatajzimu lmudaarica mudaarica waa jasmine almacduufa cala almaadi maadiga lagu cadfay waa kee in qaama wayaqcudaa yaqcudaadaasi way jasmisan tahay oo maxaa lagu jasmiyey waxaa lagu jasmiyey xadfu nuun ilan waa ficil mudaarico afcaalu khamse ah fatajzimu lmudaarica mudaarici waa jasminay almacduufa cala almaadi maadiga lagu cadfay qabla an tukamila aljumlata inta jumlada aadan dhammaystirin waa jumladee jumladii qaamo iyo faacilkeeda ilaan yaqcudaadaani ficilkii iyo faacilkay ku kala dhex jirtaa ficilkii maadiga ahaa oo qaamo ahaa iyo faacilkiisa oo khawaaka ahaa ayay ku kala dhex jirtaa markii ficilka la sheegay baa lagu cadfay bifaaciliha qabla an tukamila aljumlata intaadan jumlada dhammaystirin bifaacilihaa faacilkeedu wahuwa akhawaaka faacilkaasoo akhawaaka ah falowlaa anna aljasma haddii jasmaha maxkuumun bihi lilficli ficilka aan loo xukminin waxdahu keligiis waxaa maxalka ka jasmisan hadduusan qaamo keligeed ahayn oo qaamo iyo faacilkeeda ah haddii fii maxalli jasmin ay joogaan la laasima waxaa laasimi lahaa alcadfu cala aljumlati jumlo in lagu cadfo qabla itmaamiha intaysan dhammaystirmin wayaqcudaa markaa leedahay ficilkaas mudaaric aad jasmine oo aad ku jasminaya xadfu nuun xaggee ku cadaftay waxaan ku cadfay qaama keligeed oo fii maxalli jasmin ah warkaas waa cad yaha soo ma aha haddii laakiin aad aaminsan tahay qaamo iyo akhawaaka oo wada socda fii maxalli jasmin inay taagan yihiin yaqcudaa waxaan ku cadfay aad leedahay jumlo ficil iyo faacil ka kooban oo ficilkeedii keliya la sheegay oo faacilkeediina uu dambeeyo baan wax ku cadfayaa dhehe soo maaha waana shay mumtanic ahdaba lalazima alcadfu cala aljumlati jumlada inaad wax ku cadafto qabla itmaamia intaysan dhammaystirmin oo dhammaystir la'aanta xaggee ka yimid haddee faacilkiyaa dambeeya wa huwa mumtanicun lamana ogola tanbiih baraarujin wa تنبيه tanbiihu luqatan aliiqaadu waa toosin yuqaalu waxaa la yidhaahdaa nabbahtu tanbiihan ay ayqadtu iiqaadan waan toosiyey toosin wasilaaxanna cunwaanu lbaxhi alaatii baxhiga soo socda masaa'isha ama masalada soo socota ee laga hadlaa ayuu cunwaan u yahay baxaysu yuclamu min albaxhi saabiq baxigii hore baxaysu yuclamu min albaxi saabiqi ijmaalan baxigii hore ayaa si duuduub ahaan ah masalada soo socda soo socota looga ogaaday laakiin waxaa la rabaa in la tafsiiliyo tambiha saasa loo isticmaalaha u leeyahay mas'alo aad horay u soo ogaatay ayadoo duuduuban baa waxaa la rabaa in lagu faahfaahiyo mas'aladaas labaadoo mufasalada ah cinwaankeeda waxaa la yidhahdaa tambiih idaa qulta haddaad tidhaahdo in qaama zaydun aquumu haddaad tidhaahdo birafci maa maxalu aquumu aquumu haddaba maxalkeedu muxuu yahay waxaa la og yahay shardiga jaasimka ah ficlu shardigiisa iyo jawaabu shardigiisa laba maadi bay noqon karaan laba mudaaricna waa noqon karaan waana iskhilaafi karaan oo waxaad dhihi kartaa in qaama zaydun qaama camru laba maadi baa ka dhigi kartaa laba mudaaricna waa ka dhigi kartaa in yaqum zaydun yaquum camrun waa dhihi kartaa waana iskhilaafi kartaa oo waxaa dhihi kartaa in qaama zaydun yaquum camrun mudaaricaa hormarin kartaa waxaa dhihi kartaa in yaquum zaydun qaama camrun intaasoo dhan waa kuu furan yihiin haddii ficlu shardiga ficil maadiya uu noqdo jawaabkana mudaaric uu noqdo mudaaricaas jawaabka noqonaa laba wadaa kugu furan inaad jasmiso iyo inaad rafcido waxaad dhihi kartaa in qaama zaydun yaqum camrun oo inaad jasmiso ah iyo inaad rafcido oo aad tidhaahdo in qaama zaydun yaquumu camrun ayadana waa furanta haddii ficlu shardiga laakiin mudaaric uu noqdo jawaabkuna mudaaric uu yahay jawaabkaas mudaarica laa yajuusu fiihi ila اljasmu in yaqum zaydun yaqum camrun bis ma furna inaad tidhaahdo in yaqum zaydun yaquumu birafci hada maa yajuus ibnu maalik wuxuu leeyahay wa bacda maadin rafcu kaاljazaa xasan wa rafcuhu bacda mudaaricin wahm wa bacda maadin maadi dabadiis rafcuka aljazaa jazaha inaad rafcido xasan waa ku furantay waa fiican yahay wa rafcuhu laakiin jazihii inaad rafcido bacda mudaaricin wahan ee daciif lama ogola marka ilaa fi daruura haddii aad tidhaahdo in qaama zaydun aquumu maa maxalu aquumu haddaba aquumu maxalkeedu muxuu yahay faljawaab can haada su'aal mukhtalafun fiih waa la isku khilaafay qiila waxaa la yidhi inna aquumu laysa huwa aljawaab aquumuda meesha taalla jawaabkii ma aha wa innamaa huwa daliilu ljawaab ee wuxuu deliil u yahay jawaabka maxduufka ah ay laa caynuhu jawaabkii nafsad ahaantiisii ma aha wa huwa mu'akharun min taqdiim aquumuda meesha taallana dib baa loo dhigay xaqiiduna wuxuu ah in la hormariyo waljawaabu jawaabkuna maxduufun waa xadfan yahay waalaslu wuxuu ahaa aquumu in qaama zaydun aqum saasuu ahaa in qaama zaydun aquumu soomaahin aquumuda u dambaydaa xaqeedu wuxuu ahaa in hore la soo mariye bal horta horay gee aquumu in qaama zaydun dheh intan shardiyada ah jawaabkeedii aaway waa xadfan yahay oo yaa ku tusinaya aquumuda hore aquumu in qaama zaydun aqum aqumtaas meesha taallaahi maxduufay ahayd wa huwa madhabu siibawayhi waana siibawayhi madhabkiisa saasuu qabaa wa qiila waxaa la yidhi huwa ay aquumu aquumu nafsu اljawaab aquumudan ayaa jawaabkii ah calىa idmaari اlfaa'i wاlmubtada fa baana u idmaarsan fa'duna waxay geleen mubtada aquumudaan meesha taalla iyo faacilkeeduna waa khabar jumladaas mubtada ee khabar ka koobanna fii maxalli jasmin jawaab shardi bay noqoneen wataqdiir wuxuu yahay fa faana aquumu wa huwa madhabu اlkuufiyiin kuufiyiintuna saasay qabaan wa qiila waxaa la yidhi aquumu huwa aljawaabu aquumudaan ayaa jawaabkii ah walaysa calaa idmaari lfaa icfaanna looma idmaarin walaa calaa niyati taqdiim qolada kuufiyiinta sida ay qabaanna ma aha siibaweyn sida uu qabana ma aha ilan siibooyiha wuxuu qabay maxay xuquuqda meesha taallaahay xaqeeda inuu ahaa in hore la mariyo jawaabkuna hee maxduuf uu yahay waynamaa lam yajzim lafdahu ama lam yujzam lafduhu waxaa imaanaya haddaba su'aal aquumudaani haddii jawaabkii ay tahay mudfaana aysan mudmara aysan ahayn intaani maxay lafdan ficilkan mudaaric u jasmi weyday tiyuu ka jawaabaa wainnamaa lam yujsam lafdu lafdigiisa waxaa loo jasmin waaye liأnna aladaata maxaa yeele adaatu shardiga lammaa lam tacmal fii lafdi shardi shardiga lafdigiisa markay ku camalfali weyday likownihi maadiyan laakiin maxalkay ugu camalfashay soo ma ahayn lafdigiisa markii ay jasmiin kari weyso likownihi maadiyan maca qurbihi isagoo u dhow weliba hee addaadka ah, falaa tacmalu fi ljawaabi jawaabka ku camalfali mayso maca bucdihi fogaanshihiisa kii u dhowaaba hadday ku camalfali weyday midka ka fogna kuma camalfali karto qolana saasay qabtaa laakiin saddexda madhab waa madhabka ugu liita midkan dambe sababtoo ah ficil mudaaric ama qariib min adaati shardi ha ahaado ama baciid min adaati shardi ha ahaadee adaatu shardiga jaasimada waa inay jasmido qoladan marka waxay leeyihiin maye ficilka maadigaa sida ay maxalka uga camalfale bay ficilkan mudaaric ahna maxalka uga camalfale marka waxaa ka imaanaya ficil mudaaric oo keligiis ah oo jawaabu shardi ah in la yidhaahdo fii maxalli jasmin oo lafdigana aan lagu jasmin saasaa ka dhalanaya facala alqowli alawal haddii la qabto wahuwa annahu daliilu inuu jawaabka daliilkiisa yahay laa maxala lahu liannahu mustaanif qowlka hore haddii la qabto jumladaasi waa jumla musta'nafa laa maxala laha min alicraab ilan hadalkaba ayaduu ka bilowdaahe aquumu iyo faacilkeeda waa jumla musta'nafa laa maxala laha min alicraab wa lafduhu lafdigiisuna marfuucu litajarudi can الnaasi wاljaazimi wa cala alqowli الثaani haddii la qabto wahuwa an yakuuna calىa idmaari اlfaa'e maxaluhu maca almubtada'i maxalkiisa maca almubtada'i mubtada'ii loo soo qadaray oo anaa ahaa aljasmu waa in la jasmiyo sabab fii maxalli jasmin buu joogay hase ahaatee fii maxalli jasmin waxa joogay aquumu iyo faacilkeeda oo wada socda may ahaayeen mase aquumu iyo faacilkeeda wada socda khabaray ahaayeen mubtada' baa loo soo qadarayay mubtada'a iyo khabarka oo isla socdaa kadib fii maxalli jasmin ahaa soo ma ahayn taas ula jeeda haddaba wayadharu aharu dalika alikhtilaaf ikhtilaafkaas aharkiisa wuxuu ka muuqan doonaa fi taabici taabica fataquul waxaa leedahay in qaama zaydun aquumu wayaqcud waa kana taabiciye in qaama zaydun zayd hadduu istaago aquumu waa istaaga wayaqcudu akhawaaka birafci yaqcududan waa rafcineen oo maxaa u rafcineen waxay ku cadfan tahay aquumudaas oo mustanafad ahayd bay ku cadfan tahay sabab loo jasmiyo meesha ma taallo wa cala aani kan labaad haddii la qabtana oo madhabka ahlukuufaha ah wayaqcud baa leedahay oo yaqcuddaa xaggee ku cadfee waxaa ku cadfee jumladii wada socotay oo mubtada'a iyo khabarka ka koobneed oo fii maxalli jasmin ahayd baa lagu cadfaa biljasmi sidaasaa leedahay waxaase ahaatee muuqane hadalka maatinka iyo hadalka shaarixa xoogaa inuu ikhtilaaf yar u dhaxeeyo waa siday la tahay wuxuu leeyahay maatinka in qaama zaydun aquumu haddii aad tidhaahdo calaa madhabi ahli اlkuufa aquumudaas iyo faacilkeeda ayaa wuxuu taagan yahay fii maxalli jasmin baana mudmaro ah mubtada'na loo soo qadari maayo taasa ka muuqane hase ahaatee shaaricuu le may waa in mubtada'a loo soo qadaro markii mubtada'a loo soo qadaro kadib baa aquumudan iyo faacilkeeda khabar laga dhigaa waاljumlaةu min almubtada'i wاlkhabari fii maxalli jasmin jawaab shardi baa laga dhigaa wاljumlaة الsaadisa jumlada lixaad aلtaabicaةu limufradin waa midda mufrad taabic u ah kaljumlati almancuuti bihaa sida jumlada nactiga laga dhigay jumlo haddii nacti ay noqoto icraab bay maxal ku yeelanee wa maxalluhaa bixasabi mancuutihaa maxalkeeduna mancuudkeedu ku xihan yahay fain kaana mancuutuhaa marfuucan fahiya fii mowdici rafcin kalwaaqicati fii naxwi qowlihi tacaala min qabli an ya'tiya yowmun laa baycun fiihi laa baycun fiihi waa jumlo dhacday bacda nakira qaacidadiina haddii sidaasay ahayd aljumalu wa shibhu اljumali bacda almacaarifi axwaal wa bacda nakiraati nucuud jumladaas marka nactiyay noqoneen midda hore oo mancuudka ah oo yowmun ah soo marfuuc ma aha oo maxaa lagu rafciyey calaa annahu faacil jumladaa nactiga noqotayna fii maxalli rafcin fajumlaةu laa baycun fiihi min ismi laa oo laa isimkeeda iyo wa khabariha ka kooban fii maxalli rafcin calىa annahaa nactun liyowmin maxaa yeelay yowm oo marfuuc ah ayay nacti u noqotay laadaa meesha taalla oo uu leeyahay ayada iyo isimkeeda iyo khabarkeedabaa waxay nacti u noqonayaan yowm waa laadee cali haye jinsiye annaafiyatu liljinsi nuur haye waa laadii aan dhahnay tacmalu camala laysa tarfacu اlisma watanصib اlkhabar wain kaana mancuutu hadduu yahay mansuuban fahiya fii mowdici nasbin kalwaaqicati midda dhacda fii naxwi qowlihi tacaala waاtaquu yowma turjacuuna fiihi ilى اllah fajumlaةu turjacuuna fii mowdici nasbin calىa annahaa nactun maxaa yeele nacti bay waxay u noqotay liyowmin liyowman yowmkaas bay nacti u noqotay yowmkaasoo hee mafcuulu bihi ah wain kaana mancuutuha majruuran hadduu yahay fahiya fii mowdici jarin kalwaaqicati sida midda dhacday fii naxwi qowlihi tacaala liyowmin laa rayba fiihi fajumlatu laa rayba fiihi oo ka kooban laa maafiya liljinsi iyo isimkeedii khabarkeeda fii mowdici jarni liannaha nactun lyowm yoomkaasoo eh majruur ah oo xarfu jarku uu jaray wallahu aclam